أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفلة iyo mu'tamarkan waxaan jeclaaday maadaama ay la xidhiidho dugsiyada qur'aanka ee statekan washington inaan ka hadlo fadliga ay leeyihiin dadka ilaahay subxaanah wa tacaala uu ku sharfay ee uu ku karaameeyey inay xafideen kitaabkiisa kariimkaa oo qur-aanku waa kalaamullah qur-aanku waa hadalkii ilaahay qof laabtiisa ku ururiyey kitaabkii ilaahayna waynu garan karnaa fadliga iyo sharafta iyo karaamada iyo maamuuska uu ilaahay subxaana wa tacaala u siiyey taasina waxay inagu dhiirigelinaysaa in aynu ku dadaalno intii tamarteen ah inaynu kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala xafidno aynu macnihiisa fahanno aynu axkaamtiisa aynu ku dhaqanno nolol maalmeedkeenna dhinacyo kala duwan ayaa laga eegi karaa fadliga uu qur-aanku leeyahay laakiin awalan dee waxaa fadligaasi ugu horeeya oo in la sheega ay tahay waa inuu qur-aanku yahay kalaamkii ilaahay ilaahay baa ku hadlay kitaabkan xuruuftiiisoo dhan aayadihiisoo dhan bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa sida caqiidada salafkii ummaddan iyo ahlusunna waljamaaca imaamyadoodii ay qabeen innaguna aynu rumaysannahay waa in kitaabka qur-aankii uu yahay kalaamullah minhu bada'a waileyhi yacuud sharaf ka weyn in hadalkii ilaahay waqti lagu bixiyo oo la xafidana ma jiro waxaa kale oo sharafta iyo karaamada dadka qur-aanka xafidsan inoo sheegaya in dadka qur-aanka xafidsanee ay ku daydeen nebigoogii sala allahu calayhi wasalam waayo nebigu sala allahu calayh wasalam kitaabka ilaahay uu xafidsanaa sanad walbana bisha ramadaan jibriil baa u iman jiray oo la dersi jiray kitaabka qur-aanka ah sanadkii u dhintay wuxuu la dersay nebiga eh, laba jeer buu la dersay laakiin intaa ka hor jibriil sanad walba sida xadiiska cabdillaahi bnu cabbaas ee saxiixa ah ku timid sanad walba nebigu sala allahu calay waslm jibriil baa iman jiray bisha ramadaan wuuna la dersi jiray waxaa kaloo markaa nebigii baa xafiday sharafta qofka xaafid qur'aanka ee xaamil qur'aankina waxay ka imanaysaa inuu nebi maxamed sala allahu calay wasalam uu ku dayday oo nebigiinniba ahaa xaafid qur-aanka ilaahay subxana wa tacaala laabtiisa uu ku urursanaa saxaabadii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa in badan oo ka mid ah ayaa iyaguna ahaa xufaad kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala xafiday oo ay ka mid ahaayeen alkhulafaa alarbaca afartuba ay qur-aanka xafideen ooy kitaabka ilaahay laabahooga ay ku ururiyeen abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali alxaafid ibnu xajar raxmat ullaahi calayhi ayaa waxa uu yidhi hadal uu yidhi baan akhriyayaa wuxuu xaafid ku leeyahay waladii yadharu min kaiirin min alaxaadiisi ana abaa bakrin kana yaxfad alqur'an fi xayaati rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam waladii yadharu axaadiis badan waxaa ka muuqata buu alxaafid ibnu xajar uu leeyahay in abubakar uu qur'aanka xafiday intii nebigu u noolaa fii xayaati rasuuliillaahi sala allahu alay wasalam oo nebigana abubakar dee waqti badan buu la qaatay marka ibnu xajar wuxuu noo soo naqilayaa inuu abubakar radia allaahu canhu uu qur'aanka oo dhan uu wada xafiday intuu nebigu noolaa fii xayaati rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam <clears throat> asiyuuطi ayaa isaguna waxa uu leeyahay waqad dakara abu cubaydin fi kitaabi اlqira'aati القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعد من المهاجرين الخلفاء الأربعة السيد رحمه الله تعالى وحكسر نقل يا أبو عبيد في كتاب القراءات بكشي يقول in saxaabada qur-aanka xafiday nebiga sala allahu calay waslem markuu ka hadlaayay ee muhaajiriintii xufaadda ahayd ee kitaabka ilaahay subxana wa tacaala xafiday uu magacaabay ayaa waxa uu yidhi facadda min almuhaajiriin alkhulafaa alarbaca afartii khaliif baa ka mid ahaa buu yidhi oo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali oo intuba muhaajiriintii ka mid ahaa waxay ahaayeen saxaabada in badan oo kitaabka ilaahay subxaanaه wa tacaala ina xafiday marka waad arki kartaa ikhwaanii waa khawaatii fadliga ay u dheereeyeen saxaabadaa waaweyneed ee khulafadii ahaa umaradii islaamka ahayd raggii jannada loogu bushaareeyey waxay kuu tilmaamaysaa in qofka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku arsaaqay inuu kitaabkiisa qur-aanka u xafido inuu gaadhay oo uu helay ajar badan ilaahay haynaga dhigo dabcan qur-aanka waa lagu sheegay xadiiska waa lagu sheegay marka waxaan la wadaagi doonaa axaadiis nebiga sala allahu calayh wasalam ee laga soo wariyey axaadiistaasi oo tilmaamaysa fadliga qofka xaafidul qur'aanka ah awalan in qur'aanka la xafido oo la bartaa waxay ka khayr badan tahay mataaca iyo raaxada adduunka maxaa u daliila waxaa u daliila xadiiska alimaam albukhaari uu soo wariyey radi allahu tacaala canhu min xadiidi cumaan radi allahu canhu uu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu khayrukum waxaa ku khayr badan qofka qur'aanka barta qur-aankana dadka bara qofka xaafid qur-aankii juhdi iyo dadaal iyo waqti uu ku bixiyo in kitaabka ilaahay xafido hadduu macallin dadka qur-aanka baraya oo xafidsiinaya noqdana dee waxa weya fadli kale ayuu siyaadsaday marka mataaca adduunyada iyo raaxadeeda iyo xoolaheega waxa ka khayr badan lilnebi sal sl khayrukum ka idinku khayr badan buu yidhi waa qofka qur-aanka barta qur-aankana in dadka sii bara qofka qur-aanka xafiday waxa weeyaan dadka isaga wuxuu dadka ajarka ugu badan helaaya ayuu yahay oo qur-aankaad xafiday iyo akhriskiisa ajar badan baa ku helaya imaam termadi ayaa wuxuu soo warinaya min xadiis cabdillahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيh wasalam man qara'a xarfan min kitaab illahi falahu bihi xasana qofka akhriya xarf kitaabka ilaahay ka mida ah, xarafka ah kitaabka ilaahay ka mida uu akhriyey wuxuu ku helayaa xasana ajar buu ku helayaa waay wاlxasanatu bicashri amhaaliha xasanadaa iyo ajarkaana toban jeer baa la laalaabaya nebigu sal اllahu alay slam suu arrinka inoogu caddeeyo waxa uu yidhi sal اllahu alay wasalam laa aqulu alif laa miim xarf alif laa miim oo iswadataa maaha xaraf looma jeedo ee wuxuu nebigu sal allahu calai wasalam walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wa miimun xarf miim alifkii waa xarf ajar baad ku helisa holo toban jeer lasii lalaado waayahay laamkii waa xarf miimkii waa xarf marka qofka kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala xafiday ajar badan buu helayaa limaadaa li'annu dadka qur'aanka xambaarsan ee laabahooga ku xambaarsan ee qur'aanka xafidsani iyagaa ugu akhrin badan baa la odhan karaa kitaabka ilaahay marka mar walba qur-aankii akhrido eed raajacdo ajarkaa faraha badan ayaad ayaad helaysaa qofka xaafid qur'aankii in eh, mansilo weyn ayaa loo sheegay oo uu leeyahay fi اdunya واlآakhira naafic ibnu cabdilxaari xadiiskana imaam muslim baa soo wariyey naafic ibnu cabdilxaari ayaa wuxuu la kulmay cumar ibnu khaaab bicusmaan meeshaa magacaa laydha ayuu kula kulmay cumarna wuxuu badho saab uga dhigay naafic marka ree makuu uga dhigay in isagu governar iyo in uh, u yahay istacmalahu marka cumar baa ku yidhi waa adiga meesha kuu shaqaalaysiiyee man istacmalta calaa ahli lwaadi ree yaad kaga timid caamir wuxuu ku yidhi faqaala uh, ibna abza ninkaasi ayaan meeshii uga imid intan aan safarka ku jiro waaya buu yidhi ah, ibnu abza waa kuma marka wuxuu ku yidhi mawlaa min mawaaliina waa kuwa mawaaliinteeda mid ka mid ah weeyaan so wuxuu yidhi ah, fastakhlafta calayhim mawla oo nin mawlaah ayaad maxay tolay aad soo wakiilatay waaye marka cumar radia allahu tacaala canhu markuu su-aashaa weydiiyey marka naafic waa misdifaaco oo in ninkan aan maka kaga imineen shaqadii aan u dhiibay intaan maqalay waayo wuxuu ku yidhi hadduu mawla yahay muxuu kala haystaa taytalkana maxaa siiyey muxuu ku mutaystay inuu reer maka uu u noqdo maganasa maxay tolay eh, isagu meesha shaqadii cumar u dhiibay naafic inuu isagu qabto wuxuu ku yidhi eh, inahu qaari'un likitaab illahi caza wajal wainahu caalimun bilfaraa'id inahu qaari'un likitaab illaah qabiil weyn kamuu dhalan laakiin waa nin kitaabka ilaahay xafidsan oo yaqaana weliba cilmu lfaraa'id na yaqaana marka cumar radi allahu tacaala canhu wuxuu yidhi markaa markuu maqlay inuu ninkani kitaabkii ilaahayba xafidsan yahi ayaa wuxuu yidhi hadalkiisa ah ina allaha yarfacu bihada اlkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin ina allaha yarfacu bihada اlkitaabi aqwaama buu yidhi cumar wuxuu yidhi radi allahu canhu ilaahay qur'aankan wuxuu kor ugu qaadayaa oo ku karaamaynayaa oo ku maamuusayaa oo ku sharfayaa if iyo aakhiraba dad ku sharfaya marka taas waxay ku tilmaamaysaa akhii yani xitaa culimada ay leeyihiin dee xataa adduunyadiibuu ku haystaa sharaf oo xitaa muslimiinta in la qadimo khibrad iyo dee aqoon maamulka u leeyahay uu dadka kale agaasimi karo in loo dhiibo qof xaafid qur'aana waxaynu aragnay dalka masar waxaa ka dhacay adictor ah, maxamed almursi oo nin aqoon adduunyo lahaa xaafid qur'aan ahaa oo kitaabka ilaahay wada xafidsanaa ayaa inta la shirqoolay inta laga qaaday xukunkii ninkaa kitaabka ilaahay xafidsanaa ayaa waxa loo dhiibay mursi baa inqilaabay oo weliba dad wadaadda sheeganayeen ay ka qayb qaateen xayuubintii iyo inqilaabkii lagu sameeyey mursi marka bal u fiirso inkaaraha meeshaa ka dhacay rajul yaxfad kitaab allaahi oo waa xaamil qur'aan weeyaan oo aqoon adduunyana leh ayaa inta laga qaaday xukunkii ayaa waxa loo dhiibay mujrimkaasi siisii ee camiilka ah acdaada ilaahay la shaqaysanaya ee aalaaf min almuslimiin in xabadda la dhacay ee gumaaday ee baabiyey taasina waxay ku tusisaa aayo xumida yacnii wadciga caalam alislaami maanta ka taagan nin xaafid qur'aan oo adduunyo aqoon u leh oo digtoora sitaa ayaa inta lainqilaabay ayaa loo dhiibay mujrim loo dhiibay yaa wixii laga helina waynaga aragnay ee dadkii uu u baabiiyey walidaalika e, e, e, wuxuu ku yidhi naafic ninkan aan maka kaga imid ee shaqadii aan uga imid intaan safarka ku jiraa sifada hore ku sifay waa maxay wuxuu yidhi waa inahu qaari'un likitaab اllahi caza wajal adduunyada salaadu waa camal weyn oo sharaf la ikhwaani waa cibaado ilaahay subxaana wa tacaala uu jecel yahay cibaadadaa weyn ee ilaahu jecelyahay marka dadka muslimiinta ay jamaacada ay tukanayaan waxaa la yidhi qadima ka qur-aanka ugu xifdi badan ee ugu yaqaana abi muusa radi allahu canhu ayaa wuxuu nebiga ka soo wariyey sal allah alay slam walxadiisu fi saxiixi muslim يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ويلي النبي صلى الله عليه وسلم حليه يؤم القوم قوم كوحا إمام نقرأيا أقرأهم لكتاب الله كوحا حفظ بدن هو قوم من ka ugu xifdiga badan baa dadkii tukinaya fain kaanuu fi lqiraa'ati sawaa haddii ay qiraa'ada ka siman yihiin iyo xifdiga fa aclamuhum bisunna kooga ugu yaqaano sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam markaa saasaa loo qadimay adduunyadii qaari qur-aankii qofkii kitaabka ilaahi xambaarsanaa baa la qadimayaa maamulkii baa la qadimaya hadduu adduunyadii aqoonu leeyahay iyo sida dadka loo kala maamulo aakhirana isagaa la qadimaya subxaan allah imaam bukhaari raximah allahu tacaala ayaa wuxuu ka soo wariyey jaabir bn cabdillaah radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi jaabir kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam yajmacu bayna arajulayni min qatla uxudin fii sababin waaxid maalintii uxud saxaabada waxa gaadhay in dhib gaadhay oo saxaabo badan baa markaa saxaabadii baa siduu sheekhaygu axadu mashaayikhina ohan jiray dee inay nin walba xabaal gooniya u qodaan shuhadadii ucud ayaa way ku yar tabceen way ku daaleen markaa nebigu wuxuu yidhi in eh, iskugu geeya maalinkaa maanta ah laba ninba laba shahiidba xabaal ku wada aasa dabeetana wuxuu yidhi haddaa oo yaa nebiyalla keemaanu dhinaca qiblada u qadinnaa haddii laba nin xabaal wada gelinaayo nebigu yidhi sal اllahu calayh wasalam ayuhum akaru akhdan lilqur'aan ayuhum akaru akhdan lilqur'aan kii ugu qur'an xifdi badnaa laba shahiid oo shahaadadii wadaagay oo ilaahay dartii loo dilay ayaa qabriga waxa dhinaca qiblada la horraysiinaya haddii qabri lagu wada aaso koogii ugu xifdiga badnaa faidaa ushiira lahu ilaa axadihimaa qadamahu fi laxdi buu yidhi abuu muusa marka midkood idha hebel baa xifdi badnaa isagaa dhinaca laxdiga dhinaca qiblada loo horraysiinayay marka waad garanaysaa waa maamuuska iyo sharafta uu ku helay xifdiga uu kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala u xafiday waay malaa'igta ayaa ku soo degta iyo barakooyin ayaa ku soo dega dadka yacnii e, qur'aanka ahalkiisa ah xadiiska imaam muslim soo wariyey kuma kulanto beyd kamida ah, guri kamida mida ah guryaha ilaahay yatluuna kitaab allahi xaal ay akhriyaan kitaabka ilaahay wayatadaarasuunahu baynahum ay dhexdoodana qur ay ku darsayaan hadday sidaasi jirto ilaa nasalat calayhim asakiina xasilooni ayaa samada kaga soo degta waqashiyadhum araxma waxa daboosha raxmad baa daboosha waxafathum almalaa'ika malaa'igta ayaa hareeraysa wadakarahum allahu fii man cindah ilaahayna wuxuu ku xusaa in agtiisa ayuu ku xusaa waad arkaysaa in ay ahlu qur'aankii raxmad iyo naxariis iyo malaa'ig hareeraysay maa sha allah ayay adduunyadii ay ku helayaan waay <clears throat> eh, nebigu sal allahu ala sl wuxuu noo sheegay in qofka xaafidulqur'aanka ah lagu karaamaynayo jannooyinka ilaahay dhexdooda xadiis imaam tirmidi uu soo wariyey ayaa min xadiis abi hurayra radi allahu tacaala canhu can اlnabiy sal اllahu alayh wasalam Eh, yuqaalu waxaa la odhanayaa ah, wuxuu yidhi eh, eh, qaala wuxuu yidhi nebigu sal allah alay salam yajii'u alqur'aanu yowma alqiyaamati nebiga ayaa yidhi sal ly slam min xadiisi abi hurayra an nebi sal slam qaal qur'aanka ayaa imanaya maalinta qiyaamaha fayaquulu bal xadiiskan u fiirsada ikhwaani qofka xaafid qur'aankii sharafta uu helaayo fayaquul qur-aankii baa odhanaya yaa rabbi rabbigayow xallihii maa macnaa xallihii yacni zayinhu ilaahu qurxi oo wuxuu qurux ku yeesho ziine ah ilaahow sii waay fayulbasu taajal karaamati taajka karaamada iyo sharafta iyo maamuuska ayaa qofkii xaafid qur'aanka ahaa madaxa loo saaraya madaxa loo saaraya uma yaquulu yaa rabbi zidhu qur-aankii baana ilaahu u kordhi fayulbasu xullata alkaraamati xulla waa labiska weyn waa badladda labiskii iyo dharka karaamada iyo maamuuska ilaahu u xidh waayahay cafan uma yaquulu yaa rabbi zidhu ilaah u kordhi quruxda u kordhi fa yulbasu waxaa loo xidhayaa xullat alkaraama labiskii iyo dharkii karaamada iyo maamuuska ayaa loo xidhaya horta taajulkaraama waa loo xidhay haddana waa loo xidhayaa xullat alkaraama labiskii karaamada iyo maamuuskii sharafta qur-aankiibaa ayaa leh ilaahayow qurxi saasaa loo qurxiyey oo taaj alkaraama iyo xullat alkaraama ayaa lagu qurxiyey uma yaquulu qur-aankiibaa odhanayaa yaa rabbi rabbigayow irda canhu ilaahu raalli ka noqo dabeetna ilahu raalli ka noqonaya ilaahow qofkan xaamil qur'aanka ah ee ixafiday ilaahu raalli ka noqo saa ilaahay baa subxana wa tacaala raalli ka noqonaya fayuqaalu lahu iqra warqa wayusaadu bikulli aayatin xasana akhri oo darajooyinka kor fuul aayad kasta oo akhriyana waxa loogu siyaadinayaa xasana ayaa loogu siyaadinayaa marka xadiis baan ku darayaa in sha allahu tacaala eh, xadiiska abu daa'uud iyo tirmadi iyo ibnu maajiya soo wariyey min xadiis cabdillaahi bni camr radi allahu tacaala canhu wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alay yuqaalu waxaa lagu odhanayaa lisaaxibi alqur'aani qofkii qur'aanka saaxiibkiisa ayaa loola jeedaa halkan culimmadu way ka hadleen waxaa loo jeedaa qofka qur musxafka ka akhriyaaya mise qur'aanka qofka xafidsan waxaa sida ay culimmadu ay sheegeen alhaytamiya baa ka mida asheekh alalbaani baa ka mida min almucaasiriin waxay leeyihiin waa qofka quraanka aanka xafiday weeyaan wailaa haddaynu nidhahno qofka qur-aanka musxafka ka akhriyaaya dee ma jirto in eh, ikhtilaaf badan iyo tafaawud badan meeshii ma yaallo marka xadiiskan yuqaalu lisaaxib اlqur'aan waxaa lagu odhanayaa qofka saaxib qur'aanka bimacnaa ay xaafida alqur'aan baa loola jeeda qofka qur'aanka xafidsanaa waxaa lagu odhanayaa iqra akhri qur'aankii aad dunyada ku akhri jirtay wartaqi kor u fuul ilaa ayna ilaa darajaat iljanna darajooyinka jannadana kor u fuul oo darajaba darajaha kuu dhiibto warattil qur-aankana tartiili kamaa kunta turattilu fi dunyaa siaad u tartiilin jirtay adduunyada faina mansilaka cinda aakhiri aayatin taqra'uhaa mansiladaada aad jannada ku leedahay waxa weeyaan waa aayadda ugu dambaysa akhriso culimmadeeda aan wax ka dhigannay sheekh ka mid ah ayaa waxaan ka maqlay isagoo leh culimmada qaar baa yidhi darajooyinka jannadu waa bicadadi aayaati alqur'aan darajooyinka jannada tiradoodu waa tirada aayaadka qur'aanka walidaalika xaafid qofkii xaamil qur'aanka ee xaafidsanaa qur'aanka marka laydhaa akhri oo kor fuul oo derajaba derajaha kuu dhiibto hadduu qur-aanka wada xafidsanaa dee wuxuu ku ekaanaya markaa maxay dee derajada sar ayuu ku ekaanaya oo meel saro ayuu jannadii ka gelaya taasina waxaad ka fahantaa akhii in allahuma salli calaa maxamed yacnii qiimaha weyn ee qur'aanku uu leeyahay waxaa intaa aynu ku dari lahayn darajooyinkaa sare ma ahluqur-aanko keliyaa leh waa su-aal meesha imanaysa ilan qur-aankii marka la idhaa akhri oo kor u fuul darajadaasuna waa aayadda ugu dambayseed akhrido darajooyinka sarsare qur-aanka ma in qur-aanka la xifdiyun baa lagu gaadhayaa su-aashu waa maya laakiin xadiiskani waxay culimmadu yidhaahdeen waa fadlun makhsuus waa fadli gaar ku ah bicamalin khaas waa fadli gaar ku ah camal gaara bimacnaa maxay weeyaan qofkii qur-aanka xafiday camalkaasi waa camal khaasa oo xifdigii qur-aanka iyo inaad kitaabkii ilaahay laabtaada ad ku urursay camalkaasi khaaska waxaad ku gaadhaysaa ajar khaasa oo ah inaad tirada meesha ugu sarraysaa dee meel sare aad ka gaadho dabcan meesha kugu sarraysa waa nebi maxamed meeshiisii sal ly slam laakiin meel sare sare sare sare ayaa darajooyinkii jannada aad ka helisaa weeyaan laakiin waxaan leenahay ikhwaani wa khawaati acmaal fara badan haddaanan qur-aanka xafidin haquusan waxaa jira acmaal fara badan oo lagu gaadho jannooyinka meelaha ugu sarreeya oo waxaa ka mid a yacnii inaad ku dadaasho salaadaha iyo tahajudka qiyaamulaylka sadaqada inaad markaa cadceedu kulushahay aad soonto inaad laasimto dikriga ilaahay inaad danaha muslimiinta aad ka shaqayso dee abwaabulkhayr way badan yihiin marka abwaabtaa khayrkee fara badan adna qayb ka noqo oo in waxaad heli doontaa darajooyinka saarsare ee jannada ayaad heli doontaa xadiis baa inoo tilmaamaya inay jiraan acmaal kale oo lagu gaaraayo in darajooyinka sare ee jannada la helo waayo waxa weeyaan dee dadkao dhammi ma wada xafidin qur-aankii xitaa saxaabada nebiga qolooyin ka mida ayaa qur-aanka xafidin inkastoo in badanoo ka midii ay xafiday maantana waxaa jira dad badan oo aan fursad u helin markii ay yaraayeen sababta waxay doonto ha noqotee aan qur-aankii xafidin laga yaaba inay ku dadaaleen laakiin ay xafidi kari waayeen miyay ka qadayaan darajooyinkaasle tirnada maya kama qadayaan ee waxaa jira acmaal kale oo kala duwan ha oo lagu helaayo waxaana taa inoo tilmaamayo waanu ku khatimi doonaa xadiiska nebiga sal allahu calayh wasalam xadiiska imaam muslim uu soo wariyey min xadiis abi hurayra radi allahu tacala canhu xadiis macruufa in imaam nawowina waa reesaalxinkuu ku sheegay nebigu wuxuu yidhi sal alaa adullukum calaa maa yamxu allahu bihi alkhataayaa wayarfacu bihi darajaat alaa adullukum maydin tusaa nebigaa sal slam su-aashaasu weydiinay saxaabiga ku leeyey alaa adullukum ah, calaa maa yamxu allaahu bihi alkhataayaa camal haddaad samaysaan aad maalinkaa maanta ah ilaahay subxana wa tacaala uu dembigiina ku dhaafaayo calaa maa yamxu allah bihi lkhataaya camal ilahay uu dembigiina ku dhaafaayo uu khataayaadkiinna iyo gafafkiinna uu ku tirtiraayo yani yamxu bimacnaa uu ku tirtiraayo weeyaan bihi ee bi hada alcamal alkhataaya gafafka uu ku tirtiraayo iyo dunuubtiina uu ku tirtiraayo iyo weliba wayarfacu bihi darajaat ikhwaani wayarfacu bihi darajaat darajooyinkiina uu kor ugu qaadayo laba waxbaad ku helaysaa camalkaasi midi waa in alkhataaya dunuubtaadii iyo gafafkaagii ilaahay subxana watacala ku tirtiraayo ajarkay kaleed ku helisaana waa maxay akhii waa ukhtii waa in ilaahay darajooyinkaaga kor ugu qaado wuxuu nebigu yidhi sal allahu calay wasalam saxaabadii baa tiri qaaluu balaa yaa rasuula allah rasuulki ilaah noo sheeg qaala wuxuu yidhi isbaaqu lwuduu'i cala almakaarih وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط camalkaasi gafafkii lagu tirtiraayo ee dembigii lagu dhaafaayo ee darajooyinkii sarsare ee lahayn xaafid qur'aanka ayaa gaadhaya darajooyinkaa sare lagu gaadhaayo waa maxay u fiirso weliba ragga ugu fiirsada haddaanad qur-aanka xafidsaneen taniina ku dhaafo wuxuu nebigu yidhi sal allahu calay wasalam way ku leeyihiin qaybta hore isbaaqu lwuduu'i cala almakaari waa in weyse isbaaqu lwuduu eesh macna isbaaq ee itbaacu lwuduu in weysada la dhammaystiro weysada la dhammaystiro oo kaamil laga yeelo oo sida sunnaha waafaqsan loo weysaysto goorma cala almakaari waxaa ka mida ah xilliyada jiro bal soo qaad adoo dibaddaa joogoo biyo qabow ku xilli ay hawadu qabowdahay dadku way degdegaan soo oo inay acdaa alwuduu meelaha qaarkood waliba cagihii aan si fiican u meedhin baa laga yaabaa isbaaqu lwuduu'i cala almakaarih dunuubtana waa lagu dhaafaa lagu tirtiraa in la dhammaystiro weysada xilliga qabowga ay tahay kale darajooyinsarna waa lagu helaa wa karatu alkhutaa ila almasaajid tallaabada oo loo badiyo dhinaca masaajidda waa maxay salaa bacda salaa fajar baa tukatay haddana duhur masaajidunbaad ku sii socotaa dad buu ilahay khayrkaa siiyey waintidaaru salaati bacda asalaa salaad markaad dhammaystaba salaaddii kale ayaad niyadda ku haysaa ood sugaysa aad sugaysaa acmaashaasi ayaa lagu gaadhayaa darajooyinka sare marka ikhwaanii ilaahay fadligiisu uu badan yahay acmaashuna way badan tahay oo lagu helaayo jannada darajoonkeega sarsare markaa ha lagu dadaalo laakiin xadiiskan hore waxa weeyaan saan idhi waa fadli khaasa oo ka dhashay camal khaasa oo ah qofka kitaabka ilaahay xafiday akhri baa la odhan doonaa mansiladaaduna waa aayadda ugu dambaysa eed akhriday weeyaan marka aynu xusuusnaanno muxaadaradu waxay ahayd fadlu xaamilulqur'aan bay ahayd fadliga qofka qur'aanka xafiday uu leeyahay waxa weeyaan ahlulqur'aani ahlulaahi wahaasatuhu xadiis kale ahaa ahlulqur'aani ahlullahi wakhaasatuhu waa ehelkii ilaahay weeyaan karaamo gooniyay leeyihiin sharaf gooniyay leeyihiin marka waalidiintu caruurtooda qur-aanka xafidsiinaya ha bushaaraystaan ilaahay subxana wa tacala ajar badan buu ka siinayaa karaamo badan buu ka siinayaa ajarna way ku leeyihiin wajazakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barkatu